بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii siddeetan iyo sideedaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim baabu naskhi اlwuduu'i mima masat الnaar wuxuu baab yahay in la naskho la bedelay in laga weyse qaato wixii dab la saaray ama la kariyey ayuu u baab yahay marka xalay waxaynu soo ballanqaadna inaan naskiga wuxuun ka tilmaami doonaa in allahu tacaala khulaaso kooban oo naskiga iyo shuruudiisa iyo ku saabsan aynu hormarina in allahu tacaala kadibna bal aynu u gudubno naskigu min xayu luqa cinda ahli اlcilmi waa alnaql waalisaala in shay la guuriyo ama la qaado meeshii laga qaado ayaa la yidhaahdaa marka ama shaygii la qaadee la bedelay shay kale ha lagu bedelo ama waxbay aan lagu bedelin alnaqlu wاlisaalatu maca bedelin aw maa min hayri badal kuu dooniba ha noqdo marka hawsha aadan baa looga naqaashaa laakiin intaasaa ugu roon xagga istilaaxa si guud tafaasiil fara badan baa iska jirta laakiin waxaan loo jeedaa nasi marka laga hadlaayo waa rafcu xukmin mutaqadimin bikhitaabin sharciyin bixukmin mutaakhirin bikhitaabin sharciy xugum horeeyey oo shareecadu alliya rasuulkiisu ay qarireen oo la bedelo ama la qaado oo lagu bedelo xukum kale oo bikhitaabin sharciy yacnii waa rabcu xukmin mutaakhirin cafwan mutaqadimin bikhitaabin sharciya khitaabka waxaa laga ixtiraazaya axkaamta caqliga ah ama albara alasliya lagu sugo kuwa qaadidooda iyo bedelidoodu lama yidhahda naskhi kutub lusuul baad ku soo marteen marka waa rafcu xukmin mutaqadimin bikhitaabin sharciyin lagu bedelo bixukmin mutaakhirin bikhitaabin sharciy masalada saddexaadee mudan in la baraarujiyo naskhigu waa lafdi mujmala bimacnaa caadaad iyo istilaaxaad kala duwan baa ku jira nasiga cinda salaf الsaalix waxay u yaqaanaan waa rafcu kulu ma yudanu annahu daakhilun fi dalaalat اlafd rafcu kulu ma yadunu annahu daakhilun fi الnasi min aayatin aw kitaab yo iyagu naskhi iska yidhaahdaan shay walba oo la ismoodsiiyo in aayadda uu soo gelayo ama xadiidka uu soo gelayo oo la qaado ama la khasiiso ama la qaydo ama la cadeeyo ama laga istinoodo wax laga reebo ayagu naskhi iska yidhaahdaan lafdi caam oo soo aroray baad ka fahamtay in masaladu ay hoosgelayso xadiid kale aayad kalea ka saartay salafku wuxuu kohan aayaddana aayaddaa nasakhday waa la naskhay bimacnaa waxay u jeedaan waa la kala reebay waa la khasiisay waa la qayday waa la kala istino waa la nasigi idinkaa taqaaneen ooma jeedaan marka annasku fii curfi salaf waa ka duwan yahay nasiga ay u yaqaanaan qolyaha dambe mutaakhiriinta usuuliyiinta ama fuqahadu ay yidhaahdaa marka waxaad ku qasbantahay markaad aalibucilmi tahay nasxigu markuu soo arooro fii kutubi salaf saalix inaad iska hubsatood hubiso waxay ka wadaan waxay ka wadaan ma takhsiis bay u jeedaan ma taqyiid bay u jeedaan ma isninay u jeedaan ma rafci iihaan bay u jeedaan ma istinay ka wadaan waa inaad isku hubsato oodan ku xambaarin waxay naskhi loo yaqaano waayihii dambe aad curfigii salafka aadan ku xambaarin lanna khata baa ka yimaada cilmiga oo khatara ka yimaada marka si walbaba ha noqotee waxay nashigu masalada afraad waa dhacaa fii kulli shariicatin samaawiya annashu waaqicun fii kulli shariicatin samaawiya shareecad walba oo xagga rabbiga ka timid min abina aadam ilaa nabiylahi maxamed calayhi salaatu wasalaam nasi waa galaa axkaamteedaa la kala bedelaa waxbaa laga gooyaa idan waxaa weeye xugum goonidu ay la tahay shareecadeennu ma ahee waa xugum dhaca fi sharaa'ic samaawiya kulliha ayib shareeco walba oo laaxiqa ah waxay nasakhdaa shariicadii ka horraysay saabiqada ahayd kuliyan aw jus'iyan kullu shariicatin laaxiqatin tansakhu الشhريcة الsاaبقة كuلiيا أو جuزئiيا شhaريico walboo dambaysay waxay naskhdaa oo bedeshaa tii ka horaysay ama si guud ama masaa'ilka qaarkood bay wax ka bedeshaa usuusha waaweynna waa daysaa sida shareecadeennu ay ku samaysay sharaacdii ka horaysay sida towrad iyo injiiliyo wixii la halmaala intaa markaynu ka tagno waxaan leenahay annasu masalada shanaad annasu laa yakuunu ila fii zamani الrasuuli calayhi الsalaaةu wasalaam nasigu wuxuu dhacaa un xilliga suubanaha calayhi الsalaatu wasalaam intuu nabiga noolaa ama yaa ayad qur'aan la nasakhaa ama xadiid iyo xukm la nasakhaa nabigu mar hadduu xijaabto calayhi الsalaatu wasalaam axad ka dambeeyo xukm nasakhi kara ama bedeli kara ma jiro maxaa yeele waa lagu gaaloobayaa diinkaa lagaga baxaaya ilaahay baa shareecada dhammaystiray gadaashii ciddii yidhahda waxbaan bedelayaana waa ruux usoo xaxaytay diinka nabiga inuu ka baxo oo diimo kala qaato ee shuqulkuma laha shareecada nabi moxamed qodobka lixaad asnaad mudan in la tilmaamo waxaa weeye nasku wuxuu galaa axkaamta sharciga annasku yadkhulu fi alaxkaami alsharciyati la fi alahbaari almaxda axkaamta sharciga ah shayganaa bannaan ma bannaano sameeya ha samaynina hawlaha unbay yunaskhu galaa keliya ee ma galo khabarka maxdiga ah qiyaamaa dhici doonta xilligaasay dhacaysaa hebel baa la cadaabi hebel baa la jannayni dajaal baa soo bixi doona ciisaa soo degi doona hawshu saasay noqon aakhiru zamaanka waxaasaa is iman doona akhbaarta iyo xogta noocaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma bedelo nasrina magala gala maxaa yeelay been bay noqonaysaa been bay noqonaysaa laakiin markaan ku amroon ku dhaha waxaan samee haddaan ku amro oon idhahdaa waxaan samee hadhow waxaan ku odhan karaa iska dah ujeeddada waa la gaadhay faraha ka qaad ku odhan karaa laakiin shay e, khabar ah oo maxdi ah ma gala naskhi haddii laakiin khabarku u wato bimacna alamri wannahyi horan baynu soo marray xukum sharci uu noqonayo khabar waa ka baxahaya masalada iyadna lagu bararo waa muhiim masalada toddobaad iyadna muhiimka ah waxaa weeye naskhu sunnada gala iyo midka qur kale waa kala duwan yahay waa kala duwan yahay qur waa taqaanaanoo aayad waxaa dhacda in la nasaho xukumkeeda ayada lafdigeedina uu joogo lafdigeedina uu joogo waxaa dhacda aayaddu in xukumkeeda uu joogo lafdigan la nasakho waxaa dhacda in lafdi iyo xukunba la israaciyo inta suura waa taqaanaa sunnada markaad maraysaan waxaan la nasakhaa xugum lafdi lama nasakho annasku fi sunnati laa yaqacu ila fi laxkaam xadiid lafdigiisii iyo macnihiisii la nasakhay ma xadii xukumkiisi joogo lafdigiisa la nasahayn arki maysid waxa la nasakha waa maxay xukun baa la badelaa fi sunna markaad marayso xukun baa la badeli xadiidka asagoo mansuukha ayaad akhrin oo kutubta ku yaallaa ama asagoo mansuukhu ku yaallaa xukuman wa lafdan laakiin in la qaado lafdi xadii oo la nasakho ma dhacdo annasku laa yaqacu fi sunnati ila fi اlaxkaam ila fi اaxkaam ama alfaad sunna ayadoo naskh ma galo mana dhacdo bitajriba walistiqraa baa lagu ogaaday culmaduna waa caddeeyaan taana marka in lagu baraarugo in badan aad looma fiiriyaad moodaa shuruuda nasigu way fara badan tahay laakiin hadda waxa inaga khuseeya u muhiimsan afar ama saddex aan ku soo gaabsanno shardiga koobaad markaad leedahay xadiidkan iyo xadiidkan mid baa naasikha midna waa mansuuq shardiga koobaad waa inay isdiidaan altanaafi bayna alxadiiayn inay isdiidaan oon la jamcin waayo tanaafi waa inuu jiro isdiidid lama jamcin karo yacni waa inay salbi iijaab noqdaan nafyi ibaat waa inay noqdaan midna uu yidhahda waxa waa bannaan yahay midna u yidhahda ma bannaano mid uu yidhahda waa waajib midna u yidhahda maya waajib ma aha sameeya iyo ha samaynina waa altanaafi ay tamaanuc bayna khabarayn baa shardi ah inay isdiidid waa in la helo isdiididdaa marka la helo kadib ba waxaa haddana shardi ah inuu suurogeli waayo aljamcu bayn اlxadiiayn lanno intay isdiidaan yaa laisku khasisi karaa oo caamka iyo khaasku tanaafi baa ka dhexeeya tanaafi baa ka dhexeeya marka hadle lafdiga waa caam waa la khasisaya laabudda an yakuuna bayn alcaami wاlkhaasi tanaafin waa inay isdiidaan inay isdiidaan waa maxaa yeelay haddaan tanaafi jirin tacaarud ma jiro wey idan tanaafi marka la helo haddana waxaan leenaha waa in suurogeli weydo aljamcu bayn alxadiiayn shardiga saddexaad shardiga saddexaad horena waad soo marteene waxaa shardi a ah naasikhu an yakuuna mutaahiran can ilmansuukh ta'ahur naasikh can ilmansuukh waa shar kan laleeya waxbuu nasakhaya oo bedelaya xukumkii dambeeyey waa in dambayntiisu ay caddahay daliil loo hayo oon leenahay kan ayaa dambeeye kanna waa horreeyey macnaha waxaad ujeeddaa almacrifatu bاtaariikh almacrifatu bitaarikh baad ku urursan kartaa waa in taariikhda la garanayo oo labada xugum ay kala horreeyeen ka dambeeyeba markaan naasikh ka dhigaynaa ka horena waxaan leenahay waa la nasikho waa la bedelay shardiga eh, eh, araad shardiga afraad horaan baanu soo hormarino waa maxay waa inay yihiin xukmayni aabitayni bikhitaabin harciy xukmayni haabitayni bikhitaabin sharciy t horaan baynu nasiga kusoo dhex sheegnay laakiin waa shari si aad oga badbaado bara asliy iyo axkaam alcaqli oo kale in nasakh u gala ogad badbaado shardiga u dambeeye shanaad waa an yakuuna anlaa yakuuna asaabiqu muqayadan bizamaanin falaa naskha xukumka hore adleeda waa la nasakhay waa inuusan ahayn mid ku qaydoon lagu dabray marka horeba zaman iyo xilli anlaa yakuuna asaabiqu muqayadan bizamaanin idan falaa naskha hadduu suubanu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhirozamaanka maka la gaadho nabiyulaahi ciisa soo degi doona jizyadaa la dhigi doonaa doofaarkaa la layni ruux bini'aadana oo laga aqbalay ma jiro waxaan islaam ka ahayn jizyada bedelka la bedeli doono nasri ma aha maxaa nubigaa sheegay in jizyadu ay tahay muqayada bizamaanin ilaa zamaani ciisa marka xukumku marka hore hadduu haayo ay ku xidhan tahay lama yidhahda naskhi baa galay ee waxaa weeye xilligii uu ku madalaysnaabaa la gaadhay marka rafci iyo naskhi midna lama yidhaahdo qodobka sideedaada ugu dambeeya inahaasa ugu muhiimsan shuruuda cadam tanaafi عفوا التنافي بين الخبرين عدم إمكان الجمع المعرفة بالتاريخ أن يكون حكمين ثابتين بخطابين شرعيين إيه ألا يكون مقيدا naska hore inu zaman markuusan ku qaydnayn inahaasoo ugu muhiimsan adu shuruud badan baa la sheegay intaa un ka qabsada rukniga maxaa lagu garan karaa shaygu inuu mansuuq yahay naskhiga maxaa lagu ogaadaa dhowr calaamo oo afar u waaweyn tahay baa lagu ogaadaa midda koobaad inuu nabigu caddeeyo calayhi salaatu wasalaam an yakuuna nasku musaraxan bilafdi rasuul nabigu hadduu caddeeyo maxaab la sugahade sida xadiidkii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha waxaan idinka reebi jiray inaad qubuurta booqataan ee booqda waxaan idiin diiday inaad hidibka udxyada kaydsataan saddex bari wax ka badan kaydsada idan hadduu nabigu caddeeyo xadiidkaba ku cadyahay warku uu cadyahay falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wayso sidaa ma aha in saxaabigu caddeeyo in saxaabigu caddeeyo xadiidkii sunankaad ku marteen cali waad garanaysaan nabigu wuxuuna amri jiray annagoo fafadhina haddii janaasadna la soo mariyo inaan istaagno uma amarnaa bacda dalika biاljuluusi kadibna wuxuuna faray inaan iska fadhino adoo fadhi haddii janaaze la wada la soo mari nabigu istaaga buuhi maxaa yeelay geerida iyo wadkaaba culus ha la istaago waaga dambena wuxuuna faraybu inaan iska fadhiisano hadduu saxaabigu labadii nasba soo guuri nabigu saasuuna yidhi waaga hore kadibna saasuuna yidhi idan asna waa ariiq lagu ogaado nasqiga lagu ogaada wey ariiqa labaad ariiqa labaad ee cafwan saddexaad saddexaad an yakuuna taariikhu macluuman taariikhdii baa la yaqaanaa labada xadii way isdiidan yihiin maalan lamana jamcin karo waxaana la hayaa taariikhdoodii kana inuu horeeyey kana dembeeyey marka isaga ah waxaan sugaynaa naskhi leanno la jamcin waa waana isdiidan yihiin marka tarjiix oo xagga xataa wujuuhda iyo sugnaanshahana waa suurogeli waaye waddooyinko dhan baa issoo xidhay inay kala horreeyeenna waa haynaa taarikh baa la yaqaanaa marka naskhi ayadna waa lagu sugayaa shardiga ee dariiqada afraad lagu ogaada waxaa weeye an tajtamica alcummatu calaa kowni axadimaa mansuukhan ummadda nabi maxamed ku ijmaacdo labada xadiid mid ka mid inuu yahay ijmaac waxuma nasakho laakiin waxaan leenahay ijmaacan waxaan ku ogaanay oo na tusay ijmac wuxuu na tusay daliilkii iyo xadiidkii nasakhay kan kale lianna ummadu kuma kulanto baail nabigu inuu caddeeyo in saxaabigu inoo caddeeyo in axaadiistu la jamcin waayo xaggana isdiido tarjiixan suurogeli waayo taariikhdana la og yahay saddex maxaa kale in ummaddu inay ku ijmaacdo calaa axadihima inuu yahay mansuuq afartaa dariiq baa u waaweyn duruq kalena waa iska jiraan ijtihaadi ah laakiin inta badan waxaa weeye waa baabka ugu dambeeya baabka ugu dambeeya weeye nas lala maro iska ilaali ha kuu degdegin sheega waa mansuuq waa la naskhay lanna nasku waa ihmaal ictaal waxaa weeye waa ibtaal idan daliilkii shuruuddiisi markaad soo marayseenna waxaa u muhiimsan alixkaam marka aad iskaga ilaalida waxbaa nasakhan inaad war cad haysaba mooyeen oo tugmaxada ah inaha marka khulaasada kadib aynuu gudubna baabkii nasku اlwuduu'i mima masat الnaar axaadii badan ood xalay soo marteen yaa nabigu wuxuu ku yidhi ka weyse qaata wixii dab la saaree la kariyey shuruudu naskina qayb baa idinka sheegaan u malaynaya shuruudu naskigii aan qayb idinka sheegay iyo hadda baabkan geliya markaad baabkan gelisaan waxaa idiin muuqanaya inuusan naskhi jirin ka weysaqaata wixii dab la saaray iyo waagii dambo nabiguusan ka weysaysan jirin min baab الnaasikh wاlmansuuq miyaa mise waa min baab waa min baab اlاstixbaab wاliijaab ila shardiga waxaa kow ka ahaa in labada nas la jamcin waayo labada nasna len midna waa naasikh midna waa mansuukh in laysku keeni waayo shardi buu ahaa haddana nusuustan waa laisu keeni karaa maxaa laisugu keeni karaa horta xadiid saxiixa oo nabigu uu leeyahay yaan laga weyse qaadanin wixii dab la saaray ma jiro inaad fahantaan isku daya xadii qawli ah xadii qawli aan ka hadlaya oo nabigu uu leeyahay kullay hadda aniga ma xusuusto inaad dib laga keeni doono mooye oo nabigu u leey salaatu wasalaam wixii dab la saaray yaan laga weysaysanin ma hayno maxaan haynaa wixii dab la saaray ha laga weysaysto carakawaah ayib nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax dab la saaray aan ka weysanna waa tiimbaal iyo buux marka maxaynu haynaa fal nabi maxamed iyo falkii khulafaa uraashidiin iyo saxaabiyu jumhur ahlicilm meeshay u badan yihiin oo inaan ka weysaysan jirin wixii dab la saaray iyo ka weysaysta soo laguma jamcin karaa adilada u fiirsada hadda in la yidhaahdo amarkii ahaa tawado mima masat الnaar wa amru istixbaabin wanadbin oo ilaa yowmina haada wixii dab la saaray in laga weysaysto waa sunno ka weysaysa la'aanta nabigu ka weysaysan waayana waxay tusaysaa in ay bannaanta in laga tago saan loo inay waajib tahay so laguma jamcin karo maxay noogu boodaynaa waa naansikhay mansuukh miyaan isfahna hadda waxaan u jeedna axaadiidta ma la jamcin karaa mise lama jamcin karo waa la jamcin karaa in lagu xambaaro wixii amaree yimid amru istixbaabin wa nadbin falka suubanaha calayh salaatu wasalaam lagu xambaaro jawaaz tarkuljawaaz idan la yidhahda labada xadiidba waa sugan yihiin lianna alasla fi laxkaamba waa maxwa nusuusi asal waxaa nusuustii axkaamta u ah alixkaamu walitqaan inay sugan tahay oon waxba laga bedelin inaan isfahanaan u malaynaya ra'yigaas culimo badan baa maraya waana ra'yiga aniga ilo xoog badan wa bihi qaala shaykhu lislam ibnu taymiya ibnu qayim halkaasay maraan waa quman yahay dhib ma laha aanu un ka soconno baabu naskh اlwuضuء mima masat الnar xadaثna cabdالlah bn masلمة bn qacnab alqacnabi xadaثna malik can zayd bn aslm alcadawi can caطa bn yasaar alhilaali can bn cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal lay waslam qaal cafwan akala wuxuusuu banu cunay katifa shaatin neef adhi a garabkii uma sallaa nabigu waa weyse qaatay walam yatawada mana weyse qaadanin cafwan uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadan ayb nabigu wuxuu cunay weeye katifa shaat neef adhi a garabkii neefari garabkeeda waa la kariya saxaabiya muslimiin iyo rasuulku hilib caydhina sida axmaarada maysu cuni jirine waa iska karin jireen hilibka ayib akala katifa shaati neefariga garabkiibuu nabigu cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin ashaatu cala nafyi baa la yidhahdaa ashaada cala nafyi baa loo yaqaanaa ashaada cala nafyi fuqahadu way ka dagaalamaan laakiin shayga laga makhraati kacayo hadduu maxsuur yahay waa shahaada maqbuula waxaa ma dhicin markaad leedahay waxaa ma dhicin waxaan eegaynaa waxaad koobi karta inuu yahay oo maxsuura iyo inaadan koobi karin hadduu shaygu aan la koobi karin waa shahaad cala nafyi waa baailay ku leeyihin fuqahadu ayib haddii markaa la koobi karana waxaa weeye waa shahaada cala nafyi saxiixa leanna nabigu garab adhi buu cunay waa tukaday mana weyse qadanin ishuuba ku hayaa saxaabigu waa arkaa gadaal baynu ka gaari doonnaa marka waa shahaada cala nafyi saxiixa fi hada albaab وxadثna زهير بن حرب xadثna يحيى بن سعيد القطان عن هiشام بن cروة أخبرna وهب بن كيسان الأسدي mولى زبير زبير بن cwام bwlihiisa wey عن محمد بن عمر بن عطاء العاmري عن بن عabاس رضي الله تعالى عنهma xا وxadثnي الزهري زهري يعني wxuu ka cadfan yahay wadaadkii hore وhب ahaa macطوفa calى وhب يعني هiشام بن curوة marna zuhri ka qaadanaya xadiidka marna وhب بن kaysaan ka qaadanaya qaala hishaam wuxuu yidhi wey waxadaanii zuhriy zuhri baa ii warramay can cali bni cabdillahi bni cabbaas can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma xa waxadaanii muxamed bnu cali waxadaanii weli waa mactuufan calaa wahab zuhri iyo moxamed bn cali kullu labaduba waa mactuufaan calaa wahab bnu kaysaan oo hishaam ibnu curwa saddexda sheekh baa isu marhayo isku cadfahay waxadaanii moxamed bnu cali ibni cabdillahi bni cabbaas mamed ali waa u yaha bn cabdulahi bn cabaas maxamed ali bn cabdilahi bn cabaas can abihi aabiho cali bn cabdilaahi ah can ibni cabaasna de awowgii ah reer isdhalay oo reer bani haashim reer cabaasa ah, qulqulaya caawas meesha ana nabiya sal sl nabigu akala wuxuu cunay carqan laf lafta hilibka yarla ayaa carqiga la yidhahda horaan baynu soo marray ee wax yar laga fafeento ow amase laxman hilib buu nabigu cunay uma sallaa markaasuu tukaday walam yatawada mana weysaysanin walam yamasa maa'an biyana ma taaban biyana ma usan taaban bimacnaa ma agmaro weeye ibnu cabbaas marka nabigu xilliguu la saaxiibay ee uu nabiga uu ka agdhowaa waa wixii uun fatxu maka ka dembeeyey maka fatxigeedii iyo wixii ka dembeeyey xilli uu nin weyn noqdo nabiga uu la tukado ama garab istaaga ama soo guuriyo waa xilli dambe waa daliil marka inuu falkan uu dembeeyo amarka hore ka weysa qaata wixii dab la saaray iyo falkan falkaa dembeeyey amarkana horreeyey laakiin waxaa ishkaala axaadiista odhanaysa ka weyse qaata wixii dab la saaray waxaa warinaya abu hurayra laftirkiisu waa wariya saxaaba muta'ahir اlislaam baa wariya waxaana dhici karta inay ka qaateen can mutaqadim اlislaam way dhici kartaa laguma sugo marka hebel islaamkiisaa horeeyey iyo hebel islaamkiisaa dambeeyey naskiga laguma sugo naskhi laguma sugo lanna waxaa dhici karta adoo muta'ahir اlislaama waa dambe islaamay inaad xadiidka ka qaadato saxaabi waa hore islaama xadiid ka qaatay ama nabiguba uu ku celiyo ile qisooyin dhacay oo labaatan sano soddon sano ka dhaa maantoo laga sheekeeyaa ayib wax boqol sano ka hor dhacayba hadda laga sheekaynaya marka marka hebel waa horu islaamay iyo gadaal bu ka islaamay naskhiga laguma sugo sida raajixa fi اlusul وxadثna محamed بن صباح أbu jaعفر الdulaabi البغdاdي xadثna إbrahيم بن سعد بن إbrahيم بن سعد بن cوف الزهري waa soo martan dhowr wadalka xadثna الزهري عن جaعفر بن cمر بن أمية الضمري عن أbيه أbي cمر أمية الضمري ibn khuwaylid axad اlabطaal saxaabi ragga geesiyaashii ee nabigu aad howlaha adag u diri jiray buu ahaa waagiiso hore wuxuu ahaa nin mooryaana oo dhabajiif ah waagi filjahiliyan ka hadlaynaa fi ljaahiliya qabla اlislaam oy carabi taqaano waddooyinka gooya boqol nin iyo kun fooda geliya oo la yaqaano ah waagida markuu islaam nabiga waa aad buu ugu baxsaday waa kii la soo diray intaad maka tagto khoob ibni cadiy soo abu sufyaanna soo dil sariyo gooni a ah keligii loo dhiibay wadaad ansaari ah lagu daray wadaadka ansaariga culaab buu ku noqday haddee ninkan weligiibuu soo jabhadayn jiray gaaja ma karto oon ma karo wadooyinkay saxaaraha carbeed wuxuu u kala yaqaanaa sida guriga hooyadii meel ku dhumi maayo wadaad ansaari oo beeraley ah oo dagaal magaalo ku fiican dhuumalays aan ku fiicnayn ba intays raaceen buu ku rafaaday ku rafaaday marka wuxuu ihi waxaad yeeshaa nimanuu laayey intuu u dhiibay khaniimadooda iyo hubkoodii intan iyo lafahaada nabiga gaadhsii hawshan aniga iidda iska noqo madiina ku noqo marka camr ibn umay nin saxaabigaa ah wey nin culus buu ahaa khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislaam ninkii xilliga islaamka ka hor waxtar ahaa yaa marka la islaamana waxtar noqda ninkii hubuc ahaa weligii hubuc buu ahaanaya soo sidaa maaha islaamka xoogo yurun buu kaa toosinaya الناaس مaعاadن صxaabiga alى تaal لabaaan xadيi buu nabiga ka wariya qisadiisa ka akhriya taraajimta صaxaabadu sidooda waa baab gooni ah waa jundub min junuud الlah siyarkooda iyo dhaqankooda akhriya iimaan baa idinka kordhi iimaan iyo macrifo iyo kalsooni iyo qiim baa idinka kordhi siyaru saalixiin waa la daraaseeya waa la akhriyaa meelahun bug ingiriiska isla duubine ummaddiinni iyo ahalkiinni taariikhdooda akhriya almhim saxaabiga labaatan xadii buu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam hal xadii bay isku waafaqaan hal xadiis bay isku waafaqaan halla bukhaari baa la tafaruda idan labada xadiis basuu ku leeyahay fi saxiixayn xadiidkan iyo mid kaloo inoo imaan doon labadaa basuu ku leeyahay xadiiday isku waafaqeen muslim iyo bukhaari iyo xadiidu bukhaari gooni la yahay maxay noqotay laba xadiis wuxuu dhintay madiinu ku dhintay khilaafadii mucaawiya radi allahu tacaala canh ayuu geeriyooday saxaabigu annahu ra'aa rasuul allah rasuulka ilah inuu arkuu sheegay yaxtazu goosanaya min katifin garab garab ka goosanaya hilib riwaayada bukhaari min katifi shaatin fii yadihi garabuu nabigu gacanta ku hayay ayuu midi kaga goostay hilib yaxtazu asagoo goosanaya arkay min katifin min katifi shaatin fii yadihi yakulu minha ay liyakula minha inuu ka cuno ama xaalou cunayo ayib uma sallaa nabigu waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin ibn cabaas iyo camr mayt damri oo raggi gadaal ka islaamay ahaa kulligood halkaas ayay isu mareen xadaanii axmed ibnu ciisa ibnu xasaan almacruuf bitustari wadaadkii la odhan jira warkor baynu soo maray xadaثna بن whب cabdالlah أhbarna cmr بن xاriث الmsri can بn shaab الزhri can jacfar بn cmr bn umayaة الdmri can abihi aabihi ade jacfar ibn umaya waa min الtaabiciin waliba ragga culummada ahaa weeye aabihi buu ka qaadanay waa ninkii zuhri naqdiyey qisuul xadidka waan ku soo marray sunan ibnu maaja baanu ku soo marray zuhri ayaa wuxuu la fadhiyey cabdilmalik bn marwaan ayuu la fadhiyey iyuna hishaam ahaa wadaadkan jacfar ibni camr ibnu mayat damrina asna waa joogay cabaar marka la joogay ayaa casho la gaadhay cashadii boqorkaa la keenay cashadii hilibba hilibka la cunay markii wax yar la fadhiyey baa salaadii baa gashay zuhri baa istaagay marka inuu soo weysaysto zuhrina wuxuu qabay shayga dab la saare ee la kariyey inay waajib tahay in laga weyse qaato camr wiilkiisa jacfar ayaa wuxuu u arkaya zuhri oo kacayo soo weyse kaalay maxaad doonaysaa waan soo weysanaya hadda weysada waa iga jabta maxaa hilib baannu cunnay wuxuu ihi soo fadhiiso aabbahay camr muyata damri baan qirhayaa inuu ii sheegay inuu nabiga arkay oo hilib cunay kadibna aan weyse qaadanin saana ku tukaday waa nabirka u horreeyey zuhri ku dhacay qisada saasa ku timi zuhri asagu wuxuu qabaa la socda in axaadiidta sheegaysa yaan laga weyse qaadanin wixii dab la saaray ay mansuukho tahay saasuu isagu qabaa maxaa naasikh ah axaadiista tidhi ha laga weysaystaa naasikhuu qabaa maxaa la nasakhay midda odhanaysa yaan laga weyse qaadanin ama tan haddaan marayne leh nabigu kama weyse qaadanin wuxuu le waa iyada horraysay mansuukho wey maxaa naasikha wixii xadaal soo marteen saasuu asagu qabay marka weerarka kudha ardadiisoo dhan baa weerar ku qaaday way la doodeen zuhri raggi aad oo la doodee awsaaci baa ka ah. baa ku kacday ayib gadaal baynu ka tilmaami doonaa wuxuu la kulmay can abihi qaala wuxuu yidhi aabbihi ra'aytu rasuul allah rasuulka arkay yaxtazu goosanaya min katifi shaatin neef garabki hilib ka goosanaya faakala minha waxbuu ka cunay oo garabkii wax ka cunay fa duciya ila salaa nabigaa salaad loogu dhawaaqo waa la aadam nabelo salaadda way gashaalayn fa qaama nabigu waa istaagay wa taraxa sikiina tooridiina waa dhigay bilaawihiina waa dhigay uu hilibka ku goosanayey wa sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi bisanadi saabiq qaala ibnu shahaab mucallaq ma aha waa bisanadi saabiq sanadka hore soo bartan muxuu ahaa camr ibnu xaaris can ibnu shahaab soo maaha dee sanadka hore la socdaa qala ibnu shaab wuxuu yidhi waxadaanii waxaa kaloo ii warramay caliy bni cabdilahi bni cabaas can abiihi aabbihi oo de cabdullahi bni cabaasa can rasuuli llaahi sal lay slam bidaalika kaasoo kaloo ah nabigoo waxaan arkay hilib intuu cunay aan ka weyse qaadanin saana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam qaala camr bnu xaari wuxuu yidhi bisanadi saabiq camr bnu xaari sanadkiisa hadda wuxuu ahaa cabdullahi bn wahab baa warinay axmed bn ciisa xadana bn wahbin can camr bn xaaris oo ma ahayn qaal camru wuxuu yidhi bisanadi saabqa loo jeeda camrigan camr bn xaaris waxadaanii waxaa kaloo ii warramay bukayr ibn cabdillahi ibn alashaj can kurayb mowla bni cabaas can maymuuna zawji الnabiy sal lay wasalam ana nebiy sal lay slam akala cindaha katifan uma sallaa walam yatawada maymuuna waynu soo maray axaadiista ay ku leedahay fi saxiixayn soo sidaa ma aha ana biya subana akala cunay cindaha yada agteeda katifan garabu nabigu hilbu wax ka cunay uma salla waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin idan ibn cabaas cafan camr umayat adamri ummuna maymuuna qaala camr camn xari wuxuu yihi almisri mar labaad waxadaanii jacb bn rabicata ibn shuraxbiil ibn xasana can yacquub ibn cabdilah bn ashaj bukayr walaalkii wey yacuubkan yacquub bn cabdillahi bn ashaj can kurayb mawlana cabaas kurayb bn abi muslim baa layidhaha can maymuunata zawji الnabiyi bidalika sidoo kale xadiidka uruqdiisii buu imaamku badinaya qaala camru wuxuu yidhi haddana mar kale waxadaanii camrkaasi waa kuma amn xari almisri aad soo marayseen waxadaanii sacid bn hilaal eh, caafan sacid bn abi hilaal abu cala almisri can cabdillahi bni cubaydillahi bni abi raaficin almadni can abi khaطafaana wasmhu sacd ibnu ariif dhowr goor bani soo maray sacd ibnu ariif can abi raaficin mawla rasul raafic alqibطi ninkii qibطiga ahaa ee ree masar ahaayee nabigu marka mawlahu ahaa ee cabaas uu xoreeyo weeye ama nabigu uu siiye waagi dambe nabigu uu xoreey magaciisa ibraahim baa la yidhahdaa waa la sheegaa wadaadda haabit bay ku sheegeen wadaadda aslam bay ku sheegeen wadaaddana hurmus bay ku sheegeen hurmus haabit aslam iyo ibrahim magacyahaas ayuu la sheegaa laakiin waa mashhuuru bikunyatihi abi raafic mawla rasuuli اlahi اlqibطi xan iyo sideed xadii nabiga ka wariyaa xan iyo sideed nabiga ka tabiya calayh الsalaatu muslim wuxuu ku leeyahay saddex xadii bukhaarina hal xadii buu la noqday wuxuu ku leeyahay saxiixaanko dhan waxay noqdeen afar xadii afar xadii soo ma aha idan wuxuu geeriyooday soddoniyo lixdii hijrada ayuu geeriyooday radi allahu tacala canhu ardaa qaala saxaabiga wuxuu yidhi ashhad waxaan qiraya la kuntu inaan ahaa ashwi mid u shiilaya lirasuulilah rasuulka ilaahay batna shaati neef adhi ah uurkiisi yacni beerka iyo waxaan ku dhahdaa wixii la halmaala ayaa nabiga loo shiilaya markaasuu cunay weeye uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadan anaa qirayabu nabi maxamed anaa u kariyey u khidmaynayey neef ai ah uurkiisiibaa intaan usoo gooyey baa nabiga u kariyon siiyo ayb oog beeray oog hiilbaa isku jarjaray marka la siiye nabiga marka waxaa weeye mahraati madoonto wey cid kale anaabaa kariya gacanta ku kari kadibna uma salla waa tukada walam yatawadamana weyse qadan وxadثna qتyبة بن سعيid xadثna layث بن سعد عن cqayل بن khالد عن الزهري محمد عن عubayd اللh بن cabdالله بن cتبة بن مسعوud أxad الفقهاء السبعة عن بن cabاس رضي الله تعالى عنهma أن النبي صل سلم شhربa لبنا nabigu caanuu cabay ثuma dacaa bimاءin biyu codsaday fatamadmada waa luqluqday وaqaala wuxuuna yidhi إna lahu caanuhu waxay leeyihiin dasman dux bay leeyihiin ama dufan caanumadda labeen bay leeyihin waxaa ku jira subag bay leeyihiin markaad marka aadan ka luqluqanin maantuna afkaadii baa waxbaad ka dareemaysaa si fiican qur-aanka ma akhriyi kartid codkii baan xataa kuu soo baxaynin marka waana sunna waxyaabaha noocaas caanaha basame ee raashimaho dhan baa in laga luqluqdo way wanaagsan tahay si aad salaadda gudaheeda aadan u noqonin nin raashin cunayo wixii ilkaada ku hadha aad oola bixin ood usii dirin marka in la rumaydoo laga luqluqdo way wanaagsan tahay ayib meesha hoose imaamku wuxuu ku sheegayaa masaa'il kaleo fiqi oo farxalkii marka cuntada intaan ka hor in la farxashay iyo kadib la farxashay ka hadlaya waa masale dhib badan fuqaadu isku khilaafaan innaga shaaficiyada waxaan leenahay haddii gacantu ay wasakh leedahay inaad faraxlato waa sunno intaada raashinka aadan gelinin markaad ka baxdana haddii aad qaadi wax ku cuntay oo gacantu ingegantana dhib ma lah laakiin raashinkaad cunta dufan iyo duxu inaad farxaata iyadna waa sunno maalig asagu wuxuu yidhahdaa kitaabkii kutubtiisa iyo fataawada laga soo guuriyo eh, in mar walbo ah, raashinka la cunahayo la faraxasho oo sunneeya la yidhahdo biyaha la wareejiyo hadhowna hadda biyo la wareejiyo faralaxasho wuxuu yidhi waa dhaqanka majuusta waa ficlu lmajuus atashabab bilkufaar baa ku jira gacanta waa la eegi hadday nadiif la geli markaad cuntana waad eegi haddaan waxba ku olin iska tegi laakiin baasha ha la sunneeyo waxaa weeyaan waa bidcu asagu waa ficlu lmajuus tashabub bilkufaar baa ku jira shaaficina halkaasay maraan shaabiiin halkaasay maraan marka iska ogow waa hawl iska yardhi badan somaaliya laakiin waxay moodaysaa inay sunno tahay oo maaa somaaliya maxaa yidha waa shaaficiyi soo mahaad halkaasay ka wadaan halkaasay ka wadaad ku dagaalama hadaad aragtana maalikii kuu dhuntay weeye waa maalika kuu dhuntay laakiin kuu sheegi maayo inuu maaliki yahay ayib almuhim waa masale iska dhib badan uun lagu gaabsado un haddii markaa wasakh jirtana ha la faraxasho haddaan wasakh jirina ha la yska cuno haddii sidii remiyigii shalan ceeljoogha la yidhahdana dhib ma laha in la warfala xalo shalan ceeljooghabo shalan ceel joogo yani biyaba biyo shalay ugu dambaysay weli waa farxalanaysiiyo raashinka ayib <clears throat> waxadaanii axmed بن عيسى بن xسان التستري haddaynu soo marayna xadثna بن وهب بن عبد الله أخبرنا عم بن حارث المصري xadثnي زهير بن حرب xadثna يحيى بن سعيد القطان عن الأوزاعي عبدالرحمن بن cمر الأوزاعي raggii la dooday weeye زهري aad oo la dooday dood adag buu meesha kula dooday زهري baan weydiiyey buu ku idhi شhayga dabka la saaray ma laga weysaysa mise maya markaasuu hi waa waajib in laga weysaysto waxaa idhi bn caman yaad ka warinaysaa oo saa kula qaba saxaabu tiriyey wuxuu ihi zayd ibnu haabit kowdhe zayd ibnu haabit abi muusa abu saciid abu hurayra caaisho umu salam saxaabu ka sii daayay markaasaan idhi buu ihi weli xertii raydba haysaaye khulafadii awe abubakar ma ka haysaan maya bu abubakar kama weysan jirin o cumar ma ka haysaa dhi kama weysan jirin buui cumaan ma ka haysaa kama weysan jirin cali ma ka haysaa kama weysan jirin ibnu mascuud kama weysan jirin saxaabadii waaweyneed baan tirsaday ka war markaasuu yidhi kama weysin jiray waxaa dhi haati haati wuxuu idhi birijaalin mila haaulaa maxaa dhi saxaaba nimankan oo kalea ii keen zuuriyow aniga aminkan anas iyo haabit iyo fooda ha ii gelin zayd ibnu haabit iyo markaasuu yidhi xaggeen raggaasuu kale ka keenhaya ma hayo alkhulafaa اraashiduun iyo kibaaru saxaaba waxay qabeen inaan laga weysanin wax dab la saaray marka rtiisbaa ku dhibtay marka dambe waxay ku yidhaahdeen say ku dhici kartaa in alkhulafaa raashiduun oo dadka u aqoon badnaa khaasatan nabiga xigtihiisi ahaa iyo wasiiradiisii iyo ragga uu la tashanaya ahaa in xukumka uu ka qarsoomo adiga iyo in ka horrayso oo saxaabada yaryarayd ama dambaysayna ay u caddaato jawaab u waay zuhri wuxuu yidhi eh, acya alfuqahaaa an yacrifuu naasikha alxadiii min mansuuqiin fuqahadu waxay ku adkaato kari waayeen buui inay kala gartaan xadiidka naasikha ah iyo midka mansuuha ah. ma anfacaysa jawaabta hataa jawaab muqnica maaha maxaa yeelay fuqahada cumar iyo abubakar iyo cumaan iyo cali iyo mascuud iyo raggaas la awoodda ah xaggay joogaan saa darteed akar culamaai waxay ku tageen calaa ana almansuuha inuu yahay cashirkii habeen hore aan soo maray kan aan macaawa ku jiran uu yahay naasikhi wahada huwa sawaab haddii la yidhaahdo naskhi baa jira la yidhaahdo haddii la jamci baa jirana waa sida u fiican oo saxaabadoo dhan baan urursanaynaa ka weysin jiray waxaan leenahay xooga weysin jireen calaa sabiili istixbaabi wannadbi raggii ka tegayna calaa sabiili aljawaas idan taasaa ka dhib in la yidhahdo fuqaha garan waayo naasikhin mansuukh sida zuhrina hawl haddana anfacaysa ma aha ama aan ku dhiiran karro ayib marka saasaa dhaanta saasaa dhaanta <clears throat> وxadثnي xرmلة بن يحيى تujiibi أخبرna بن وهب عبد الله xadثnي يuنس بن يزيد الأyلي كلهم عن بن شهاب كلهم عن بن شهاب raggaas kulum yuu u jeedaa caam بن xاarثka hore أwزaaعي iyo cabdاللahi بن وهب cafو يuنس يuنس كلهم عن بن شهاب الزهري بإسناadي waxay ku wariyeen عuqayل عن الزهري مثله sanadkii hore عuqayل عن الزهري waad soo marteen soma عن عubaydالله بن cabdالله oo kale ku wariyeen وxadثnي علي بن xujr bn sعد xdna ismاعيل بن جعفر xadثna محمد بن cمر بن xلxلة الdيلي عن محمد بن cمر عطاء الcاamري عن بن cabاس رضي الله تعالى عنهma أن رsuل اه صل سلم جamع عalayhi ثiyaabه nabi mxamed baa maalin maalmaha ka mida kacaw dharkiisii xidhay jamca calayhi ثiyaabah wuu dhar xidhay dharkiisii buu isku ururi waxaa loo jeedaa dharkii buu qaatay ثuma kharaجa ilى الصلاة salaaduu nabigu u baxay dharkii uu ku tukan lahaa ee dharka guriga lagu joogo waa kala duwan yihiin ayib laakiin soomaali badan waxaad arkaysaa salaadda fajirkao kale waxay ku su-aadahayaan salaadda ku tukanayaan bijaamihi ay ku seexdeen iyo buumihi ay ku seexdeen iyo taraag suudkii hadhow markuu intuu quracdo uu aadahaya townkana muxuu samaynayaa suud iyo tay buu isku taagayaa dharka u quruxsan ee bini aadam loo horsaagu la tegaya haddii la meelheblaad ka ballansan tahay dhara barfuuna isku jabinayaa wixii dhare haysta ku qiimadana wuu soo qaadanaya markuu beytka ilaahay soo aadina xalaalkii xaalo dhacaruurta ay kula ciyaarhayeen oo qoosh ku yaalla oo laga yaaba laba bilood aan la dhaqinoo meesha katabanka iska sunnaa iyuu soo gashanaya masaajidka ka xishoor maayo ilaahay subxaana wa tacala kama xishoonayo walaalaha muslimiintaee safka kula jira ma qadarayo ma xurmaynayo yacni waa markuu sujuudahayana waa laga baryihiisi iyo doollihiisi inaad aragto doollo ma taqaanaa oo bixi maayo hadda almuhim hawsha waa xurmadaro waa xurmadaro waa fudaydti la fudayso sheegi alle in la weynay laisku ogaa iska ilaaliya raggiinna xaafadahan degan yaan weliba u duurxulahaya xerta ma haysto waan iska warqabnaa innagu hawshaa marka aad ha laskaga ilaaliyo aad ha laskaga ilaaliyo jamaca calayhi iyaaba dharkiisiibuu nabigu yuu labistay uma kharaja ila sala salaadii buu u baxay fa utiya waxaa loo keenay nabiga lagala hor yimid bihadiyati khubsin wa laxmin hadiyad ka kooban kibis iyo hilib saaduu nabigu u baxay masaajidka galay ayaa nabi allow bal inta yar fiiri xaggaasuu ku nabigu leexday isagii xertay yar taabta kadib masaajid buu tukaday dayib fa akala waa cunay alaaa luqamin jamcu luqmatin saddex afgelis buu ka qaatay hilibkii iyo kibista kadibna salaadii bu nabigu tukaday uma sallaa bاnnaasi ummaddii buu tujiyey wamaa masa maaan mana weyse qaadanin w salaaddiiba ba la taagan yahayba yani saxaabadu waxay xaqiijinayaan nabigu inuusan ka weysaysan jirin marar badan wax la keliyo dab la saaray abu raafic baa soo xaqiijiyay hadda waxaad maraysaan cabdullahi bn cabaas oo hawshii qaabkay u dhacday iyo meesha ka dhacday iyo qaabku nabigu salaaddii soo aadaaba laga horkeenay raashiin hilib iyo kibis ayib وxadثna waxaa kaloo xadidka noo tabiyay abu kurayb maxamed بن calا xadثna abu usama xamad بن usama can اlwlيd بn kaثيir الquraشhi الmakhزumi xadثna mحamed بn cmr caطاء الcaamiri qaal wuxu uhi kuntu maca بn cabaas بn cabaas baan la socday wasaaqa الxadiiثa wasaaqa weliid weeye hadda wasaaqa weliid bn kaثiir le maxaa yeelay meeshii darmigeeda la isugu imanaya xaggay ahayd maxamed bn camrin bay ahayd lanna waa inaga soo maray ismaaciil bn jacfar bn abi kaiir alansaari zuraqi can camr bn xalxalata can maxamed bn camr caطa marka wasaaqa alxadiid waxaanu ka fiiran walba meesha layskaga darmanayo ninka ku soo kordhay baad u tiirinaysaa wixii ficila ee markaa yimaada in la sheegin faacilkiisa wasaaqa weliid wuxuu kay alxadiid xadiidka buu kaxeeyey bimacnaa xadiid ibn xalxala soo ma aragtid leanna ibn xalxali asagu waxay isugu tageen fi riwaayati can muxamed bni camrin ibni caطa alcaamiri bay isugu tageen wfiihi xadiikan riwaayad dambe waxaa ku jira ana bna cabaasin hahida dalika arrinkaasuu iray hahida goobjoog bu ahaab dalika arrinkaa min anabi nabiga markuu ka dhacay alayh salaat wasalaam hawsha markuu nabigu samaynayey riwaayadan dambe waa muhiim daqiiqa jiddan leanna waxaad dhihi kartaa ibna cabaas waa saxaabi sahiira ama mursalu saxaabiyi yahay ama abubakar iyo cumar iyo cumaan u warrameen ama hooyooyinkii ka qaatay maya maxaa lagu riwaayadan dambe shahida dalika min annabiy isagaa goobjoog ka ahaa hawsha ayada wa qaala wuxuuna yidhi sallaa waa tukaday walam yaqul binnaasi kuma darin weli ibnu kaiir riwaayadiisu salla nabigu waa tukaday wamaa masa maaan buu ku daystay laakiin binnaasi keliya ayaa usa asagu riwaayad dambe sheegin wey <clears throat> baab اlwuduءi min luxuumi اlibili ra'yigii fuqahadii alwudu min wasat الnaar waa idiin sheegay laba ra'yo iska soo horjeeda oo naasikhi mansuukh isku khilaaftay ray jumhuur ahlicilmi maxay yidhaahdeen min asaxaabati wataabiciin ilaa yowmina hada almadahab alarbacana way isku raaceen afarta madhab xataa ibn xasan baa nala socda ahaahiri markan oo kale intu waxay leeyihiin in laga weyse qaato wujuubkeedii waa la nasakhay ama ka weysayso ama haka weysan haddaba weyse ma jabiyo wixii dab la saaray iyo zuhri iyo raggii ku raacay oo dabagediye hawsha labadaa waa garatay ra'yiga odhanaya in la jamciyana waa ra'yi wanaagsan oo amarka lagu xambaaro amru istixbaaban wanadbin falka ka tegiddan lagu xambaaro libayaan aljawaas waa ka u roon ayib laakiin maadaama saxaaba laga soo guuriya ana arag waxaan xoogow dareen baan ka qabaa laakiin aima waaweyn oo ibnu taymiya ibnu qayim baa maray laakiin weli saxaaba ay ka sugantaha hawsha ayada ah oo qaabka u tafsiiriya ma arag laakiin waxaa lagu xambaari karaa saxaabada kala jabtay baa laodhan karaa qaybtii ka weysatayna waxay qaateen istixbaabkii qaybta ka tagtana waxay qaateen jawaaskii baa lagu jamcin karaa dhib malh hadda waxaynu u gudbaynaa baab اlwuduءi min luxuumi اlibli geela hilibkiisa in laga weyse qaato wixii ku yimid geela hilibkiisa in laga weyse qaato inaan laga weyse qaadanin bay ummaddu u badan tahay ummaddu waxay u badan tahay inaan laga weyse qaadanin oo u weysada uusan jabinin oo uusan ahayn naaqid min nawaaqid اlwuduء oo uusan ahayn sabab waajibiya weyso saasay ummaddu u badan tahay laakiin imaamuna الshaafici markii maslada xilmigeedi ka soo gaahay wuxuu yidhi insaxa alxadiiu fi luxuumi اlibili qultu bihi xadiidka jaabir bnu samuren iman doona iyo xadiiu bara ibni caazib oon sunanka ku soo maray labada xadii baa ugu saxiisan xadii baab ku yimid axaadiistaas sanad saxiixa imaamka kumuusan helin kadib wuxuu ka tegay shardi muhiima oo wuxuu ihi axaadiista ku timid hilibka geela laga weysaysto hadday asaxdo waan qabaa bayhaqi alimaam albayhaqi abubakr kitaabkiisa macrifatu sunan walaahaar wuxuu yidhi qad saxa alxadii qad saxa fiihi xadiiثaani wahuwa madhab wahuwa qowl shaaficiyi markaas qultu buu hi waxaan leeyahay laba xadiid baa ku asaxday xadiidu jaabir ibnu samura wa xadiidu bara ibni caazib marka shaaficiye fara badan muxadiiintooda ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo ibnu mundir iyo xaafidna xajar iyo nawowi iyo ragga fanniga xadiidka ku takhasuso dhan halkaasay mareen wuxuu leeyahay in libka geel laga weysa qaataa raajix ah imaamkiina wuxuu ku xidhay xadiidku inuu asaxo a'immadii fannigan yaqaanee muxadiintii shaaficina waa asaxay yidhaahdeen ibnu subki markuu rabo inuu niman quusiyo wuxuu yidhahdaa almuxamaduun aarbaca arkaanu madhabina afarta maxamed waa tirirka madhabka ayuu ku taagan yahay afarta maxamed wuu ujeedaa maxamed ibnu jariir aabari maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma maxamed ibraahim ibnu mundir iyo maxamed nasr almarwasi afartaas wuxuu dhaha waa arkaanu madhabin afarta waxay qabaan hilib geel in laga weysaysto afartuba maxay qabaan hilib geel laga weysta inay waajibto oo naaqid alwuduu nawowi ku dar xaafidka ku dar ibnu xibbaan ku dar maxadiista shaafici ururi halkaasay marayaan madaahibta afarta ah madhabka ugu tacasub yar wey cala aliطlaaq madhab shaafici madaahibta afarta in la tacasubo oo nas cadaaday ama daliil xoog badan laga leexdo imaam baa khilaafa looga leexdo shaaficiya ogu roon oo ugu dhibyar hadduu nasku meel maraba xadiidku imaamka iyagoo qadarin bay garab marayaan iyagaa ogu roon fiqi iyo madhab la bartana iyagaa ugu sahlan madaahibta kale waaba dhagaxba waa luqsi waa qaanuun sidii bay u qoran yihin maba fahmi kartid rodlmurbic iyo zaadlmustaqni maba kicin kartid manhaajku waad ku dhabaabicin quduuri matniga xanafiyada iyo maalikiyo mukhtasarkooda khaliil soo qaad iyo ka isxaaqi waad ku baaba'aysa ayagaa qiraya kulligood madhabka anagu inuu ka fiican yahay madhabkooda xagga daraasada iyo fahamka ka saalan yahay marka waxaa weye waxba haddayaana madhab madhab ku dirine masalada in hilibgeel laga weysaysto nas baa ku asaxay bal hadda akhrina naska xadaثna abu kamil fuday bn xusein الsuwaa'i intaanan ka bixin xikmada xikmada looga weyse qaadanayo wixii dab la saaray maxay tahay xikmada looga weyse qaadanayo xikan badan baa la sheegay wixii dab la saaray in laga weystay laakiin waxaa u roon in la yidhaahdo shaygan dabka la saaray ma la kariye haddii marka la kariye dab buu la darsay wuxuun baa ka soo raacay ma tamise maaha waxbaa ka soo raacay wixii ka soo raacay ee naarta iyo dabka maxaa lagu baktinayaa biyaha weysada lagu baktinaya lianna الnaara tufiu lianna almaaa yudfiu الnaar biyuhu waxay baktiyaan oy damiyaan dabka walidaalika iyuu nabigu ninku markuu kulaade cadhoodo ha weyse qaato haddaad taagan tahay fadhiiso haddii hadal socday aamus xaaladaadi wax ka bedel geeluna geeluna nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi الsalaaة wasalaam in laga abuuray min الشhayaaiin shaydaanna xaggee laga abuuray naar baa laga abuuray naarte waxay taabataa laga weysta haddii la yidhi shaydaan wixii laga abuuray dab laga sii abuurayna oo hilibka geela iyo in laga weysta meesha ku jirtaa yacnii naar iyo wixii ka halmaala oo la dersay oo dhan nabigu rabaa in dab lagu baktiyay xikmadaasaa meesha ku jirta almuhim <clears throat> aan wadna xadiidka xadina abu cawaanata wadax ibn cabdillahi lyashkuri can cuثmaan ibni cabdillahi bni mawhab alqurashi can jacfar bn abi hawrin الsuwaa'i can jaab bni samurata radi allahu tacaala canhu xadii buu nabiga ka tabiyaa iyo xadii buu nabiga ka tabiyaa waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim saddex xadii saddex xadii bay bukhaari iyo muslim isla wariyaan labaatan iyo saddexna muslim baba la gooni ah labaatan iyo saddexna muslim baa la goonaa meeshaan wax lor dhiga muslim labaatan iyo saddex xadiid ayuu jaabir ibnu sumar gooni asagoo oga wariya bukhaarina oon waxba ka haysanin saddexna bukhaari bay isla wadaageen meeqa wey xadiidku ku ilahaya saxaabiga fi saxiixayn labaatan iyo lix xadiid wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo afarta hijrada ayuu geeriyooday saxaabiga jaabir ibnu samura ah radi allahu tacala canhu ardaa anna rajulan ninba sa'ala rasuul lah rasuulka ilaahi weydiiyey faqaala fii su'aalihi wuxuu yidhi weeye atawadaأu nabi allow ma ka weyse qaadanayaa min luxuumi اlhanami adhiga hilibkiisa qaala subanu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto fatawada' ka weyse qaado wa in shi'ta haddaad damacaydana falaa tawada' ha ka weyse qaadane aday ku taalla wey ama ka weyse qaado ama ha ka weyse qaadane yacni waa iska bannaan tahay wey qaala wuxuu ihi saxaabiga haddana atawadaأu min luxuumi اlibli nabi allow hilibka geli ama ka weyse qaadanaya hamsada horaa kuu qadaranaadiye eh, istifhaamti qaala wuxuu nabigu nacam ka weyse qaad fatawadac min luxuumi libil nacam kuma dayni bal wuxuu ka weyse qaadahaaye hilibka geela qaala wuxuu ihi saxaabigu usallii ma ku tukan karaa nabi allow fii maraabid alhanami adhiga daljiiskiisa meesha lagu barqiyoo kale jamcu mirbadin ma ku tukan karaa nabi allow qaala wuxuu nacam waad ku tukan adhigu barkaysan yahay xeradiisu waa fiicantahay ayib qaala wuxuu idhi saxaabiga haddana usalli nabi allo ma ku tukan karaa fii mabaarik alibili geela sabadiisa meelaha sabooyinka ee geelu fadhiisto macaatintiisa ama hila ha noqoto ama xero caadi lagu xareeba ha noqotee ku tukan karaa qaala laa ariyo geel waa isgara mareen mid waxaa leey hilibkiisa in laga weysaysaa waajib ma ama ka weyso ama haka weysan meeluhu fadhiistana waa lagu tukan karaa kaas yuu waa ninka adhi la odhan jiray geel baa kuu yimid geel waxaa le xeraysa laguma tukan karo hilibkiisana waa in laga weysaysto waa kala dhaqaaqeen masaladu masale dab ma aha shuqulkuma laha dab la saaray shuqulkuma laha ari miyaase yaa la cunaa masale karin iyo dabeed ma waa masale ari iyo geel khusaysa geelu marka si gooni ah ayaa loola baxay inaad fahanteen baan u malaynaya xadiiulbaraa ibnu caazib baa isaguna baabka ku jira oo muhiim jidana markaanu eh, dhammayno riwaayaadka xadiidka jaabir baynu isagu laftigiisa sheegi doonaa xadana abubakr bn abi shaybata qaal xadana mucaawi bn camrin ibn muhallab alsdi qaala xadaana zaa'id ibnu qudaamba u jeedaa can simaag ibni xarb xaa waxadaanii alqaasim bnu zakariya bnu dinaar xadaana cubaydillahi bni muusa alcabsi weeye can shaybaan ibni cabdiraxmaan altamiimi can cumaan ibni cabdillahi bni mawhab wa ashcad ibni abi shactaa almuxaaribi kulluhum raggaa dhowrka ah waa kuwama hadee simaag iyo cumaan ibn cabdulahi ibn mawhab iyo ashca saddexdaa wadaad wey laba isku lahan iyo ninkii horead soo marteen kulluhum can jacfar bn abi hawrin can jaabir bn samura can nabi sal slam bimili xadii abi kamil can abi cawaana xadiika abi kamil fudayl bn xusayn aljaxdari can abi cawaana abi cawaana xadiidka ka warinaya cumaane xadiidkaasoo kale wariyeen wey xadiidka marka bara ibnu caazib asagu waxaa ku jiray salluu fii maraabid اlhanam sunanka afartayna ku soo maray salluu ku tukada fii maraabid اlhanam ariga xeryihiisa iyo daljiiskiisa iyo ku tukada walaa tawada'uu min luxuumiha hilibka eedana ha ka weyse qaadanina watawada'uu min luxuumi alibili ka weyse qaata hilibka geela walaa tusalluu fii acطaaniha hana ku tukanina sabadiisii iyo meeluhu fadhiisto lafdiga waa lafdiga tirmidi iyo abu daawuud waxaa kaloo ku yimid meesha xadiiu usayd bn xudayr oo asaguna la macna ala lafdiga xadiidka bara ibnu caazib laa tusalluu fii actaani اlibili yaan lagu tukanin geela xidhihiisa sabooyinkiisa watawada'u min luxuumiha hilibkiisana ka weyse qaata wasalluu fii maraabid اlhanami adhiga xidhihiisa iyo meeluhu fadhiista ku tukada waad ku tukan kartaan wey walaa tawada'u min luxuumiha hilibkeeda ka weyse qaataan waajib ma ah walaa tawada'u nafyiga waa maxay iijaab wujuubkii baa la anfinaya maxaa yee nabigu waa in laga eh, weyse adan kara in kaleba ay banaan tahay ladiga ah xadiika usayd bn xudayrna waa lafdigii ibnu maaja fii sunan ayaan ku soo maray ayb xadiita marka uu leeyahay bayhaqi qad saxa fiih xadiiaani wa xadiiu jaabir fi saxiix muslim wa xadiiu albara ibni caazim fi sunan yuu ujeedaa isaguna waa wariya axaadiista ayadaa qolyaha marka <clears throat> ka niqaasha xadiidkan waxyaaba aan loo baahnayn bay sheegsheegaan oo aan sal lahayn waagii adee fiqiga nala akhrin jiray wadaadaha anagu hawsha u kacsan yihin marka waxay dhihi jireen nin ayaa eh, neefi ka fakata isagoo saxaabada dhex fadhiya nabiguna uu dhex fadhiyo marka salaaddii baa la gaadhay muxuu damco inuu iska tukado mindhaa munaafiq buu ahaa wey nabigu marka inuu dhowradaa neef kaa fakatay ee kacoo soo weysayso oo uu facshiro ummadda ka dhexmaago waa ka xishooday wa kaana xayiyan suubanu waa xishood badnaa kadib wuxuu ogaa ninkan inuu soo cunay hilibgeel markaasuu yidhi hilibgeel ninka soo cunaha soo weysaysto hawsha saasay ku timid wahaabiya hawshaad la ordisaan joojiya baa las odhan jiray sal ma laha hawsha ayadaa sal ma laha aa qisas mawduuca oon wax meella ku sugnay waa la sheesheega kutubta qaarkood baad ku arkaysaa laakiin sal ma laha taasi marka iska daaya wadaaddaa waxay damceen inay nusuustan ka oo yidhaahdaan hilibka geela in laga weysaysto waxay ahayd intii ay sharciga ahayd oo waajibka ahayd in laga weyse qaato wii dab la saaray wixii dab la saaray taa marka waxaa weeye oo geel loo haysto goray haystaa haystaa weeyo isku baaba ma hawsha dab la saaray lagama soo hadlin waxaa laga hadlaayay in geeliya la kala duwo cuntooyinka kale oo laba kala baab wey taa marka isma nimanba waxay idhaahdeen maya qaacido usuuliya naga qabsada naskhu lacami yastalzimu nask alahasi bay idhaahdeen laftirkeeda waa hadalka horeynu sheegnay oo la carabiyey waa maxay naskhu lacami shaygii guudoo la nasakho waa maxay wax walbaoo dab la saaray waa shay guud ma la nasakhay mise laba nasakh waa la nasakhay ka soo qaad yastalzimu naskha alakhasi oo hilibka geela ah hilibka geela wuxuu ka mid yahay inta dab la saaroo dhan buu ku jiraa waa fardi ka mida ah intii dab la saaraasna waa nasakhan yahay halkaasay la aadeen marka isku baabba ma aha hilibka geela ama dab ha la saaro ama intii la dareerimo ha la qoraxeeyo ninkuu ingegedib cusbaha lagu jiido jawaanka lagu gurto hadhow asagoo murmuda ha la cuno oo qumud ah ama asagoo cayrina ha la leefo hilib geelo dhan buu nabigu ka hadlay nayi'an maqbuuqan qadiidan ma kala qaadin xukumku muxuu ku xidhan yahay hilib geel ma dabbaad maqasheen shuqulkuma laha hilib geeloo dhan baa xukumka lagu xidhay ama ha la kariyo ama caydhin ha noqdo ama ha la dariirinto ama ha la oodkaceeyo shuqulkuma laha marka waa laba kala baab shuqulisuma laha idan aljiha waa munfaka ah jiha munfaka nabi allow hilib geel maxaan oga weyshaysanaynaa ma in dab la saaray mise inuu geel yahay xadiidka maxaad ka fahanteen inuu geel yahay waa khalad inaad meel kala aado waxa looga weysaysan waa hilibgeelnimo ee ma aha in dab la saaray hawsha dab la saaray aljihataani waa munfakataani midda kale hiibka geela asagu waa sabab weyse waajibinaya kii kalena muxuu ahaa la nasakhay yaan laga weysanin buu ahaa isku baabba ma ahaba tarku wuduui mima masat الnaar wuxuu ahaa weyse ma waajibiyo kana waa maay weysuu waajibiyo waa kala duwan yihiinba waa laba jiho jiho waa maxay sababiyay sugaysaa oo hilibka geela waa sabab keena in laga weysaysto naskana muxuu ah wixii la nasakhayna wax daba la saaray waa shay aan laga weysaysanaynin waa shay aan laga weysaysanaynin iyo waa shay laga weysanaya waa laba kala baab midda labaad hilib hilibgeelnimaa xukumka lagu xidha laguma xidhin dab idan waa masale aan soconaynin weeye isku baabna ma ah haddaan dhihi lahayn haddaan dhihi lahayn hilibka geela ee dab la saaray in laga weysaystaa waajib ah waxaadna odhan lahaydeen hee mansuukhi buu gudogalay wanaskhu lacami ystalzimu nas akhasi baad dhihi laydeen saa idima lihinba kownuhu hilib geel yahay wey waxay wax ku xidhan inuu hilib geel yahay baa xukumka ku xidhan yahay dabka shuqulkuma laha hilib geelo waxaa jira la cuno oon dabna la saarin mataqaana intii la dareerimo oo la wado suu u daadanhayo dhacaanka oga socdo ingegahaya kadibna cusbaa la marin ama marka hore lagu jida asagoo qoyan intaama la warin markaa u ingegay qoraxdu ingejiso adoon dab saarin baad cuni kartaa uma baahan inaad kariso asagaana ka macaanka la kariya markaa nacfigo dhan baa ku jira hawshii axmaarana markaa way ka baxday warkaa mataqaa reemiyaga yaqaanada weydiiya ayib waa la sahay qaataa dadka safraha qaata ayib haddii la kariyana wuuba sii macayn maraqiisana iyo fuudkiisa waa lasku laaya markaa iyada qolyo kale waxay yidhaahdeen hawl kalaan haynaa hilibka geela laga weysaysa la yidhi weysadan la sheegay ma aha weysadaa taqaaneene waa farxalashu laga farxashaa loo jeedaa oo xadiidkii aad soo martay hilib adhiyaan laga farxalini miya oo geelha laga farxasho waa hawl cusub xaaje cusub waraana wereerinaa la yidhi maxaa yeelay waxaa laga hadlaya waa alwuduu'a sharci nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa maxaa lagu xambaari mutlaqa ah cala alxaqiiqa asharciya weyse nabiga hadduu sheego waa weysadee waa tii salaadaha lagu tukan jiray ilaahay lagu caabudi jiray marka farxa loo jeedo daliil goonay u baahan tahay marka alwuduu'a luqawi ma ahee waa alwuduu'a sharci waxaasu dhan waa galgalasho waxba madhab la difaaci maya naaskaasa inuga filan siday shaaficiyadu mareen baana saxan baabu daliil calى ana man tayaqana الطahaaraةa ثuma shaka fi اlxadaثi falahu an yusaliya biطahaaratiha tilka soo intan faslkan kuma dari karo wuxuu baab yahay baabudaliil daliilkii buu baa calaa anna man tayaqana ahaara ninkii ahaaro hubsaday uma shaka fi lxadati inay weyse ka jabtay buu ka shakiyey falahu an yusalliya waxaa u bannaa ku tukado biahaarati weysihiisi tilka ee taa inaad weyse qabtad hubtay markaad ridda marayso baxaad tidhi war markaad maqaxda joogtay ama islaamku taabatay shaabic baa tahay la socaada amaad hilib geel cuntay qaadidii maantaad cunta maxay ahayd amay neefi kaa shaki baa ku galay waad baltantay mana hubti hadda waxaadna hubtaa inaad casarkii weyse dhammaystiran ku tukatay tii baa laga hadlaya وxadaثnii cmr الناaqd وزهير بن xرب xا وxadaثna abu bكر بن أبي شhaybةa جamيiعا عن بن عuyaynةa qaal cmr wuxuu hi cmr الناaqd wuxuu yidhi xadaثna su بن cuyayna ma dhihin asagu can ibni cuyaynata ma dhihin waa u abtiriye magaciisa buu sheegay aabiyi oo wuxuu hi xadaثna سufyaan بن cuyayna طيب عن imaam muslim can saciid ibn musayib almakhzuumi wa cabaad wa can cabaad wey saciidii waxaa isku laran cabaad wa cabaad ibnu tamiim alansaari almaazini can camihi adeerkii ma xagga hooyuu adeer oga yahay mise xagga aabbuu adeer oga yahay fuqahadu muxadiiintu maysan sheegin xaabidku labadu waa muxtamil buu yidhahdaa can cami adeerkii adeerkii wa cbdullahi ibnu zayd ibnu caasim almaazini waa saxaabigaan ku soo maray fi kitaab alwudu kitab wudana kusoo maray bader buu ka qaybgeliyay uxudba waa la sheegaa laakiin waxaa loo badan yahay uxud bader way dhaaftay saxaabigu waxaa weeye waa uxud buu ka qaybgalay raggii musaymat alkadaab ninkii xashibni xarbi la wadaaga dilkiisa inuu yahana waa la sheegaa yowm lxara saxaabiga la dilay waanu soo maray xadiikiisa kitaab wudu bayna ku soo maray lixdan iyo saddexdii madiinadii nabi maxamed marka la gebagebeeyey ee reer banu umaya ay ku ciyaareen raggii waagaa leedae lagu xadgudbay buu ku jiraa saxaabigu waanu soo maray ayb afartan iyo sideed xadii ayuu nabiga ka wariyaa afartan iyo sideed xadii nabiga ka wariyaa waxay isku waafaqeen sideed xadii hal xadiidna ah. bukhaari baa la gooni ah hal xadiid bukhaari baa la gooni ah sideedna way wada wariyaan sagaalka xadiid buu ku leeyahay saxiixaynka nabigana wuxuu ka tabiyaa afartan iyo sideed xadiid isaguna wuxuu geeriyooday oo la dilay oo shahiiday lixdan iyo saddex hijrada yowm alxara ayib can camihi shukya waxaa loo sheegay waa cabdulahi bnu zayd ibnu caasim almaazini alansari shukya ila nabnabi waxaa loo sheegay looga dacwooday ninka u sheegaya dacwoonaya waa asaga saxaabiga cabdullahi bnu zayd qudhigiisa wey laakiin asaga wuu qarinaya saxaabigu afgobaadanaya shukya ila nabiga waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam arajul nin baa loo sheegay yukhayalu ilayhi la annahu yajidu shaya inuu neef fi salaa salaada annahu asagu yajidu inuu helaya ashaya ay riixa loo jeeda neefyo wii la halmaala maxaa nabi allow talaa anoo salaadda ku jira yo waxaan dareemayaa inaan ismoodsiinayaa weeye inaan wax iga yimaadeen wuxun weysada jabiya waxay doon ha noqoto kaadi neef wixii la halmaala waxna ma hubtid qaala nabig ur sal slm laa yansarifu salaaddii uusan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu shanqar iyo dhawaq maqlo aw yajida riixan ama uu dareemo marka iyada ah ur iyo wa la halmaala ur iyo w dareemo ayb idan waxaa weye waxaad hubtay in aad weyse qabtay weysadii wax buriyana maada hubsanin salaadda ka bixin baa lay qaala abubakr bn sheb wuxuu asagu wazuhayr bn xarbi waxay yidhaahdeen fii riwaayatayhima cafwan fii riwaayatihima xadiidkoodii huwa cabdulahi bnu zayd can cammihi huwa cabdulahi bnu zayd bnu caasim almaazini alansaari ayagu waa caddeeyeenba xadiidkii marka cabdulahi bnu zayd almaasini wuxuu imaamku ku xoojinayaa mahraati min xadii abi hurayra oo muhiim jiddan asaguna ah waxaadaanii zuhayr bni xarbin qaala xadaana jami cabdilxamiid adabbi can suhayb abi saalixin can abihi abu saalix asamaan dakwaan wey can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay wasalam idaa wajada axadukum fii banihi shayan idaa wajada hadduu dareemo axadukum midkiin fii batnihi calooshi shayan shay uu helo yacni dareemaa loo jeedaa oo faashkala calayhi uu ay ka mugdiyowdo ay ka gadmato faashkala calayhi ay ka gadmato akharaja minhu shamla calooshoo shanqarayso qururac ku haysa unbaad aragta toloma neef makaata misamaya waxbaad faashkala calayhi ka gadmato akharaja minhu wax ma amla misamaya falaa yakhrujanna min almasjid masjidkiiusan ka bixin xataa sawtan ilaa shanqar maqlo aw yajida ama u helo riixan uriya wii wax bedelan u arko sunanka waxaynu ku soo marray xadiidkan oo ah, laa wuduua ilaa min sawtin aw riixin laa wuduua ilaa min sawtin dhawaq aw riixin ama markaas ur la dareemay wixii la halmaal xadiidkan abu hurayra iyo xadiidka ka horeeya ee xadiiu cabdullahi bnu zayd almaasini laba xadiiso aad u qiimo badan wey aad bay u qiimo badan yihin waxaa loo deliishadaa masale muhiim ah oo waa maxay icmaal اlusuul baa la yidhaha icmaal اlusuul meel walba horaan baynu soo marray in asal walba meeshuu joogo lagu dhaqmo alaslu waa icmaal اlasli asalku waa in la tixgeliyo oo la dhaqangeliyo oo la hirgeliyo asal asal maxaa looga jeedaa alaslu cinda اlfuqahaa waa maa sabaqa fi اlwujuud اlxukmiyi aw اlxisiy maa sabaqa fi اlwujuud اlxisiyi aw اlxukmiyi yaa asal la yidhaahdaa ayib hebelow waxaa tidhi xoolaan kugu leeyahay oo maxay yihiin shan boqoloo baan kugu leehay waxaan ku leeyahay asal waa inaad igu lahayne soo caddayso sax wey maxaa horraysay aan kugu leeyahay kugu yeeshtay yeeshay buu leeyahay wuxuu qiraya halkaa qirayaa hadda ka kugu lahaan jirin oo waa dhow oo kugu yeeshay marka alaslu cinda alusuuliyin waa maxay waa maa sabaqa fi lwujuud alxisiyi aw alxukmiyi ayb gaalnimo islaam yaa horreeyey islaannima horreeyey kullu kaafirin fi dunya waa murtad kufaar asliyiin la yidhahda ma jiraan xaqiiqa ahaan kaafir asli asal ma jiro lanna ummaddan bini aadamka bashar oo dhan asal waxaa waa tawxiid iyo iimaan nabiyulaahi aadam waxaa laga abuuray ummad muslimad ah saas hawshu ku socotay kun sana kadib ayaa shirkiga gaalnimadu ay timid marka kullu kaafirin waa murtadun can asli اdiini wالtawxiid waxaa un kala dheer taariikhda kufriga iyo riddada umbaa kala weyn dhowr boqoloo sano kii diinka ka baxay iyo kii maanta ka baxayba wayn kala horeeyaan laakiin basharka aadame asal waxaa u ah idan alaslu fi الnaas maxaan leenahay marka alaslu fi islaam الnaas alislam alaslu fi الnaas اlislaam wالtawxiid bini aadan oo dhan waxaa asal ah in uu islaam yahay maalan nin baa dhintay lama yaqaan isaga diintiisi isaga diintiisi aabbihii hooyadii iyo maqnaatiyaal waxba lawaa hay calaamadan fiiran calaamada astaanti gaalada ka weyne astaamihii muslimiinta gudniinkii iyo garhkii la daysanhaye iyo xogow cilaankii iyo calaamadihii tima hoosoo layska habeeye iyo firadii lagu yaqaan laga waa beledku ku dhinta aan fiirina beledkii beled gaalbaa babel isna la garan waa meel la raaciyaa la waay ninka maxaan ku xukumayna asalkiisi oo cabdiraxmaan muxuu ahaa sidaa wey waan isbanaan u malaynaya haddii laakiin meel lagu dhajiye la helayo asalkaa la aadi maayo ninkii meelaan qabatin aan weyno waxaan la aadaynaa asalkii aabbaheen aadan lianna alasla fi اlbashariyati waa alislaam wالtawxiid haddaan asaga daahirkiisa calaamad ka muuqad calaamadda lagu xukumi haddii calaamad la waayo oo waalidkii iyo la yaqaano ilmo yar uu yahay iyo wii la halmaana waalidkii baan raacinayna waalid baa loo waayey asag waxba kama muuqdaan beledkiiyo daarta la raac daartii baa naga qasantay waxaan leenahay asalkii baciidka ah manhaj somaa somar walaayadu waxay u guuraysaa ila alabcad markii <laughs> aqrab la waayo abcad bay hadda tegaysa halkaasaan gashanaynaa hawsha waa la fahmo laakiin inta la helaya asal soke looma guuri karo midkaa fog lama aadi karo ayb marka alslu waa icmaal اlasli baa qaacidadan asal u tahay maxaa asal ahaa waana qaacida mujmac calayha waa laisku waafaqay cinda اlfuqaha waxay isku maandhaafeen keliya fuqahadu qaabka qaacidadan loo shaqogelinayo hebel in la shaqaalaysiy matalan isku waafaqnay laakiin qaabkee loo shaqaalayn baan isku hayna ma guriga masaxaan ka dhigaynaa ma baan ka dhigaynaa ma ninka waraaqaha qadaan ka dhigaynaa ma waardiye ah kala taagan ka dhigaynaa ma manajarka dhannaa u dhiiban horta in hebel la shaqaalaysiy waan isku waafaqnay lakin maxaan isku haynaa qaabka loo shaqaalaysiin laha fuqahadu in asalka la shaqogeliyo asalkaani waa isku waafaqsan yihiin lakin isku khilaafeen qaabkii loo shaqogelin lahaa idan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi ragga ku raacay waxay leeyihiin ku raacsanoo xanaabila ku raacsanoo rag badan baa ku raacsane waxay leeyihiin asalku muxuu ahaa alطahaara inaad weyse qabtay oo salaada weysaqab ku gashaybaa asal ah horeeye markaad salaadii gashay ama masaajidka aad soo gashay baad xoogo waxaa shakiday oo tiri weysada amay kaa jabtay idan shakiga waba laga soo qaadi maayo waxba laga soo qaadi maayo islaantibaa meher fiican lagugu meheriyoo markhaatiyaal lahayadoo arooskeedii la joogay markaad soo dhaqaadanbu shaydaanku yidhi show meherkii ma ansixini warbuu kugu tuuray wax loobana ma ka kacbaadleed wuxuu ku yidhi maya wuu fiicnaa meherkaadue eh? maalin lawadooda xanaaqtabay dalqad kaa faniinta habeenkii dhabadeedu murmayseen soo adigi furay mabu kaa dhaadhicin orgoor maan furay kir baad leedaha alaslu waa maxay inay xelahayga tahay weeye ilaa aad soo caddayso in addoonkii aad lahayd baa waxaad ka shikada ma xoraysa mise maya maxaa asala dayn baa lagugu lahaa markaasa waxaad ka shikada amaad bixisay iyo in kale maxaan leenaha marka asal waa laguu leehay lanna waxaad hubtaa in lagugu lahaa maxaad ka shakiday inaad bixisa wax walba wixii la hubay baa loo dayn wey wax walba wixii la hubay ayaa loo dayn shakigan dambana kor baa loo tuuri bul allaha ka siiya wey maan isfahan ayb islaam baad hubtay in ay kaa tahay xaaraan maxaad ka shakiday inay kugu mehersan tahay maxaan leenahay inaa sooma dhici karto inaan ku qabaa tidhi maxay ku leedahay waxba kama jiraan warkaada hilbaha maxaa asal innaga soo marray markaan maraynay kitaabu tahaara soo maraynay hilbaha maxaa u asala inay xaaraan yihiin ilaa gowrac lagu bannaysto ama gaad ama ganitaan lagu bannaysto haddii ganitaankii iyo gantaalayntii aad ka shikado inay bannaysay ama gowricii aad ka shikado maxaan leenahay hilibku waa bakti lanna asalkiisa hilib wuxuu ahaa xaaraan buu ka aan hubsanno gowrac saxan ayb muslimiin gowracood baad ka shikiday inuu xalaal yahay in kale maxaan leenahay asal waa la cunaya maxaa yeele alaslu waa maa gowraca muslimiintu waa inuu saxan yahay shiki wasaas looma baahno markaad hubsato in kawaanka ninka jooga wax noo gowraco uu faajir aan aqoonin qaabka wax loo gowraco ilaad ka hubsanayso waxaan leenahay muslimiinta xusnu danni baan u qaadaynaa mala wanaagsan muslim wuxuu gowracoo noo wanaagsan yahay beled iyo miya wixii la gowraco aan cunayna annagu kawaanna aan ka iibsanayna bacdaan buuxsanayna firiijkaan buuxsanaynaa soo ma dhici karta inuu bakti yahay in dameer laguu qariyey ilbari inaan kenya dameerahaba la cunaayo bukaan baa laga kari laaya wixii dameer loo dhinta ilaa gaaris deeri wuxuu dameer socda ila suuq geynaya mukaamba dameer lagama gadi kara la socda haddaad nin muslima tahay mukaamba dameer kama gedi kartid leanna waxaa maluhu qaalibku waa maxay way cunahayaan ninka macsiyaad ugu kaalmaysa fuqahadu waxay yidhaahdeen dhalo soodha ah ama faantaan ama kookaa lagama iibin karo e nimaad ogtahay inuu khamra iskaga dejinayo hilib caadi a ah kama gedi kartid nin ku goosanaya khamro gaba dhilaysanaysa nin garabkata ogto inuu ka dhilaysan biyo ma ka iibin kartaa si markuu dihaalo iskaga dejiyo iska ilaaliya dadka yaan macaasi loogu kaalmaynin xalaasa si fiican loo raadsado waddan waxaad joogtaan waxba la kala soocine is ilaaliyo almu yaadan fogaynine shay walba ha loo celiyo si wixii la hooyey baa loo celinaya wixii la hubay waxaad hubtaa in laba salow ay ku dhaafeen markaasaa tiri show mid waad qallaysay ama tuun laguu laha labadii waa lagaa rabaa ilaa aad guddo macnahaasi marka sidaas wey xadiidku marka asalkaas ayuu asagu sugayaa qolyaa waxay leeyihiin maalikiyadoo kale qaacida way ku dhaqmaan laakiin way dabagediyeen maalik wuxuu leeyahay asal waxaa weeye salaad in lagugu lahaa anna dimmataka mashhuulatun bisalaa salaad baa laguu lahaa oo ku saarayd ilaa ay kaaga dhacdo yaqiin dahaaro salaad weli waa lagugulaha salaaddii baad gashay waad ka baxday shikina waxaad qabtay ama weysado kaa jabta salaaddi waa lagu lehay bu lehay ma asixin lianna alasalkii buu fogeeyey oo muxuu asal waxaa weeye in salaad ay lagugu leeyahay dimadaada iyo tunkaada saaran tahay ilaa aan hubsanno inay kaaga dhacday wayse aan shiki lahayn salaadda waa lagu leehay buur xaggeebu ka waran annagu aslu ahaaraan fiirina asna muxuu fiiriyey aslu shuqli dimmati bisalaa in dimmadaada tunkaadu ay salaad saaran ba asal ka dhiga ilaa salaadaa si ay ku dhacdo oo yaqiinsi ay ugu dhici weyse aan laga shakiy waa ku dhacdo kuleh halkaasu asagu hag ka wareegay sawaabku laakiin waxaa weeye sida xadiidku uu toosa shaafici baa ku garle xadiidkaa ka diidaya nabigu wuxuu yidhi nabi allow anoo salaad ku jira waxaan shikiyey amaa weysada iga jabta nebi wuxuu u bixin salaadda dhammaystir tuko ilaa aad ama sanjiid aad ama dhawaqa maqasho nabigu ma dhihin waxaa la hubay in laguu leeyahay salaad ilaa aad shiki ka baxdo waxaad wa ka jira nabiga maalig hawshiisa xadiidka gara maray xadiidka dambe waxaa ka sii daran abi hurayra ka sii cad falaa yakhrujanna minasalaad iska badda xataa masaajidka ka noqon adoo noqon kara oon weliba salaadii gelin bu nabigu wuxuu ku leeyahay mar haddaadan weyse inay jabtaadan hubin tii aad hubtay hore ku soco shikigana iska toob saa haddaan la yina waa la rogmanaya waswaas iyo shiki iyo war baan dhammaanayn asalka marka maali qaabka kale u ka fiiriyey annagoo dhankaasaan keenay qaraafias wuxuu leeyahay shaaficiyoy marka usuulka la fiiri annagaa idinka gar leh maxaa yeelay idinku wasiiladii dahaarada ahayd yaad bumbuuniseen anna salaaddii oo maqsadkahayd ayaan xoojiyey oo waxaad tidhaahdeen idinku asal dhahaaray ahayd waa wasiilo anna waxaan asal in salaad lagu leeyahayd waa maqsid والاعتناء بالمقاصد أولى من الاعتناء بالوسائل halkaasuu ka wareegay waxaa le waa qiyaas fiican oo quruxsan laakiin waa waa qiyaas faasid الاctibaar لأnnahu في muqaabalaة الnas waa qiyaas waxba ka soconaynin nas buu ka soo horjeedaa hawsha adugu aad bulbulisay qaraafiyo nabigu ma arki waay nabiga xaggee ka martay markuu saxaabiga u fadwoonayo hawshaa iska deji baa la jooji warkaa ku mashquuli almuhim xadiidku macaanida badan baa ku jira ee shay walba asalkiisa u celiya wixii asalkiisu dahaaro ahaa wixii asalkiisu taxriim ahaa wixii asalkiisu wujuub ahaa shay walba sidiisii baa loo dayn weeye qaacidu waa mujmaca tafsiilka khilaaf ka jira wallahu subxana wa tacala aclam